alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaعiin allahuma anfacna ma clamtna wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qaala اlimaam abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى baabu mataa yusali اlfajra bijamcin wuxuu ku saabsan yahay mataa yusalii goormuu tukanaya alfajra salaada subax bijamcin musdelifa habeenka musdelife lagu soo hoyday salaada subax xilliga la tukanayo qaala xadaثanaa cumar ibnu xafs ibnu khiyaaf qaala xadaثanaa abi qaala xadaثana alacmash qaala xadaثanii cumaara ibnu cumayr can cabdiraxmaan ibn yaziid الnakhaci can cabdillaahi ibni mascuud alhudali radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibn mascuud maa ra'aytu ma arkin annabiya sala allahu calayh wasalam nabiga oo sallaa tukaday salaatan salaad ligayri miiqaatihaa wakhtigeedii waxaan ka ahayn oo wakhtigeedii wakhtiaan ahayn isagoo tukaday ma arkin ilaa salaatayni laba salaadood unbuu tukaday wakhtigoodii wakhti aan ahayn jamaca wuxuu jamciyey nabigu bayna almaqribi waalcishaa salaaddii maqrib iyo salaaddii cishaha haddii la jamciyey jamcaana wuxuu ahaa jamcu taakhiir salaadda waktigeedii marka aan la tukanin waa salaadee waa salaaddii maqribka ilaan cishaa xilligiisiibaa maqrib la tukaday marka taas waa waktiga koowaad wey salaadda labaad wasalla alfajra salaadda subax wuxuu tukaday nebigu qabla miiqaatiha wakhtigeedii caadiga ahaa ee dadku ay yaqaaneen buu ka hormariyey ee ma aha macnaha in salaaddii oo waktigeedii la gelin la tukaday ma aha wuu kuu faahfaahin doonaa meelo kalean ku arki doonaayo xadiidka soo socdaaba ka mida qaala xadaثana cabdullahi ibnu raja qaala xadaثana israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq الsabeci can abi isxaaq abu isxaaq الsabeci waa awogiis wey israa'iil marka yarwi can jadihi awogiis buu ka warinaya camar ibn cabd llahi ramadani can cabdiraxmaan ibn yaziid الnakhaci akhuu man ya walalahayd ibrahim mse aswad aswad ibraahim abtibay bu ahaayeen qaala kharajnaa waa baxnay maca cabdilaahi radia allahu canhu cabdullaahi bn mascuud baan raacnay ilaa makata makaan u baxnay uma qadimnaa jamcan musdelifaan soo gallay fasalla salaatayni labadii salaadood waa maqribkii ceshii buu tukaday kula salaatin salaad kasta waxdaha keligeed biaadaanin aadaan wa iqaamati raqim salaad walba waa loo aadaamay waa loo aqimay waa madhab cabdullahi bn mascuud laakiin markii xadiidkii nabiga alay slam laga hadlaayo soo maray hal aadaan iyo laba aqim wey hal aadaan bay labada salaadood baleyihin walcashaawu bifatxi lcayni walcashaawu cashadiina baynahumaa labada salaadood bay udhexaysay macnaha maqrib buu tukaday waa la casheeyey haddana waa la aadaamay ceshihii baa la tukaday wey uma salla alfajra fajirkii buu tukaday xiina goortii dalaca alfajru waagii uu baryey qaa'ilun mid hadlayna yaquulu uu leeyahay dalaca alfajru waagi waa baryey dadka aadka u yaqaana ooga iyo waaga berigiisa dadka aadka u yaqaana waxay leeyihin waagi waa baryey wa qaa'ilun dadkaan aad u aqoonina yaquulu wuxuu leeyay lam yaluci ilfajr waagi ma beryin bay dadka qaarra leeyihiin xilligaas laakiin awal waxay ahayd xilli dadkao dhan ay garanayaan waagi inuu berye baa la tukan jiray subaxdaan laakiin nabiga calayh isalaatu wasalaam awal busuuqi ilfajri fajriga markuu u horraysa uu bishayba oo waagii uu dilaacay o dadka yaqaana ay garteen ba horey ka tukaday rasuulka calayh الsalaatu wasalaam marka waktigeeda caadigaha baa laga hormariyey ee waktigii sharcigaa lagama hormarinin uma qaala wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud ina rasuula اlahi cabdullahi ba hadda noo warramaya marka nabigu ku xawilaya ina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala wuxuu yihi ina haatayni salaatayni labadan salaadood waa maqribka iyo subaxe xuwilataa can waqtihimaa waktigoodii baa laga wareejiyey fi hada almakaani marka meeshan la joogo musdalifo marki la joogo almaqriba walcishaa marka la jamcinayo maqribka waktigiisi baa laga hormariyey yaa laga laga wareejiyo waqtiga cishaa loo raray falaa yaqdumu nnaasu maxaa yeelay dadkaan so yaan imaanaynin jamcan musdelifo ma imaanayaan xataa yuctimuu ilaa cisha ka gaaraan cisho geelmaal ilaa waqtiga cishaha laga gaaro intaa dhexda lagu soo jiraa maxaa yeeley maqribka carafeeba la joogayba wa salaati alfajri wey salaada kale salaada subax haadihi saaca saacaddana la tukadaa ay dadka qaar ba leeyihin weli waagama beryin uma waqafa nabiga calayh salaam waa istaagay xataa asfala cabdullahi ibn mascuud baa hadalka hadda wata markuu waagii baryo salaad subax la tukaday wuquufu waxaa bilaabanaya wuquufu musdelifa musdelifa wuquuf bay leedahay carafana wuquuf bay leedahay salaadda markii la tukada waa ilahay baa la baryi oo waa la ducaysani oo waa la adkaari dikri baa lala imaani uma waqafa waa istaagay xataa asfara ilaa waagi uu si fiican ooga caddaaday oo qofkii uu arkaayo waxa hortiisa ka muuqdo o dhan u arkaayo laakiin qoraxda ma soo baxayso in qoraxda la suga maaha uma qaala wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud markuu waagi si fiican u baryay u dilaacay low ana amiira almuminiin amiira almuminiina hadduu afaada dhaqaaqi lahaa alaana hadda asaaba sunna sunnadu waafaqi lahaa waa cuhmaan binu cafaan markaa uu hadalka wada cuhmaan binu cafaan baa yaa hogaaminaya xujayda muslimiintana amiir u ah markaasu wuxuu yihi hadda waktigan waaga uu sidan u dilaacay cuhmaan hadduu dhaqaajiyo oo xujaydan asagay fiirsanayaane sunnadu waafaqi lahaa famaa adrii buu leeyahay ninka la yidhaha cabdiraxmaan ibnu yaziid oo la socday yaa wuxuu leeyay famaa adri ma ogi a qowluhu hadalkiisaas uu hadalkaa ku hadlay hadduu amiir almuminiin dhaqaaqi lahaada uu yidhi inuu kaana asraca horeeyey oo degdegay am dafcu cumaana ama cumaan radia allahu canhu dhaqaaqiisi cumaan dhaqaaquu dhaqaaqay iyo hadalkiisiiba waa isku dhawaayeen w manaha saasuu afka uga sii bixinaya cumaan waaba dhaqaaqay waxaan kala weynay ma cumaan baa hor dhaqaaqay mise hadalkiisaa horreeyey sunnaday say u ilaalin jireen fiiri saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam ah, oo in la fududaysto maaha hadyigi iyo sunnada iyo xajka gaar ahaan in la fududaysto maaha hadda waktigan waxyaalo badan baa isku caqiidana isku xidhan zaxmadii baa badatay dadkii waxay noqdeen bichaad iyo majmuuco majmuuco iyo gurub gurub isku xidhan bay noqdeen wasaaraad baa maamulaya iyo maamul dowladeed baa meesha soo galay cadhiirigaa jira darteed baa fataawo iyo fatwooyin badan oo waxaa la ke la fatwooday si aynan xaraj iyo mashaqo iyo isburburin iyo dhibaato u dhicin yaa dadka tafwiij waxaa la yihahda la sameynoo kooxkoox baa loo sii daynayaa marka carafo laga tagaayo marka la aadayo guryaha marka waktigii lidaalika marka hadda mina aad tagto carafo waxay ahayd in mina marka loo aadayo qoraxda ay ku soo baxdo habeennibaaba carafa la tegayaaba habeennibo yaaba carafo la tegi ah, maxaa yeelay teendha maba helaysid gaarina ma helaysid dadkii waa baxayaan lambarkaada markuu soo baxo waad ku khasban tahay majmucadaada inaad raacdo marka arrimahaasaa dhacay laakiin intay suuragal tahay in sunnada nabiga calayh salaam la waafaqa wey wixii waajibaad iyo arkaan ku saabsanse waa inaan la fududaysan oo lagaba tegin sina looga tegin falam yazal kama zuulin inuu labayk allaahuma labayka leeyahay xataa rabaa ilaa uu ka galay cabdullahi bin mascuud jamrat alcaqaba yowma naxri jamrat alcaqaba ilaa uu ka tuurtay ayuu talbiyada waday talbiyadana waxay soo bilaabatay marka xajka la niyooday bay soo bilaabatay ilaa dhagaxa tuurka jamratulcaqaba laga tuurtana way soconaysaa baabun wuxuu ku usaabsan yahay man yudfac min jamcin qofkii musdelifa ah, mataa dhe mataa yudfac goormaa laga soo dhaqaaqi min jamcin musdelifa xalay waxaan soo marray dadka ducafada inay habeennimoba iska siyaasayaan iska sii guurayaan dadka kale waaga u beriya laga hadlaya hadda xadaanaa xajaaj bn munhal qaala xadaanaa shucba can abi isxaaqin samictu camar bn maymuun yaquul asagoo le shahidtu cumar radia allahu canhu baan xaadiray cumar bn khadaab yaan la joogay sallaa isagoo tukada bijamcin musdelifa subxa salaaddii subax uma waqafa markaasuu wuquufkii bilaabay wuquufu musdelifa waqaftu haahuna mashcaru xaraam dhagax la yihahdo buur la yidhaahdo oo hadda agteeda masaajid weyn laga dhisay halkaasuu nabigu istaagay sala allahu aleyh wasalam wadkuru llaha cinda almashcari alxaraam marka wuxuu yidhi waqaftu haahuna wa jamcu kuluhaa mowqif meel kastood ka istaagtana waa ku bannaan tahay oo ku asaxaysaa uma waqafa waa istaagay faqaala wuxuu yidhi cabdicumar bn khadaab ina almushrikiina gaaladii jaahiliyada qabla alislaam islaamka ka hor kaanuu waxay ahaan jireen laa yufiiduuna kuwaan musdelifo ka dhaqaaqin oo ka soo tegin xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo way taagnaan jireen buuraha xagga iyo qorax ka soo bax ka xiga ilaa ay buuraha qoraxda intay soo dhaafto korkooda ay bidhaanteeda u muuqato way taagnaan jireen wayaquuluuna waxay dhihi jireen ashriq fabiiru saasay dhihi jireen ashriq soo bixi qoraxda habiru ya habiru habirow waa buur meeshaa ku taalla habir la buuraha u waaweyn ka mida waxay leeyihiin qoraxda noo soo daa markaad korkada ay soo marto ay kusoo dhaafto aan baxne kayma nugiir riwaayat abulwaliid can shucba wuxuu ku daray kayma nugiir saan u tagno saan u dhaqaaqno dhagax noo soo daa qoraxda bay dhihi jireen <clears throat> wain anabiya sala allah alay wasalam khaalafa waa khilaafay <clears throat> nabigu waa khilaafay alayh isalaatu wasalaam laba mukhaalafa oo uu ku khilaafay mar mar waa musdelifadan ay maalinta carafa taagnaan jireen maalinta sagaalaadka marna waa kasoo tegidda musdelifa laga soo tegaayo marka mina loo soo baxaayo labadaba waa ku khilaafay rasuulka alayh isalaatu wasalaam carafo mina aadi jirin quraysh waa ka soo marray salaadda sox markay eh, waaga warkuu beryana ilaa qoraxda soo baxaan ay soo baxdo ayago mina soo dhaqaaqi jirin nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu waaga si fiican u caddaaday buu soo dhaqaaqay uma afaada waa soo kacay cumar bn khadaab qabla an tadluca shamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxday qabla an tadluca shamsu ilaa qoraxda intayna qoraxda soo bixin qabla an tadluca shamsu intayna qoraxda soo bixin nabiga calayh isalaatu wasalaam saasuu ahaa cumarna waa kaga dayday <clears throat> baabu talbiyati watakbiir <clears throat> wuxuu ku saabsan yahay talbiyada labayk allaahuma labaykada wey iyo watakbiir allahu akbaroo la dhaho takbiirta in lala imaado qadaata naxri subaxda ciidda ah qadaatu naxri waa subaxda maalinta ciidda xoolaha la gowracayo wey ciidulfidri ma ahe waa ciiduladxaa ciidda ciiduladxada la xoolaha la gowraco subaxdaasi xujayda ciid ma tukanayaan waktina ooma hayaan dhagax tuurkii iyo xoolo gowricii iyo timaxiirashadii iyo ifaadadii iyo dawaafkii umuurahaasi xajulabar xajka shaqadiisa ugu badan maalintaasi dhacdaa marka takbiir iyo talbiya la wadi marka qadaata naxri xiina yarmi ljamra markii jamratulcaqaba la tuuranaayo oo maalintaasi tobnaadka keligeed baa la tuurtaaye takbiir iyo talbiyana waa lagu dhex wadi walirtidaafi wa baab lirtidaaf fangal fi sayri socodka la socda ee gaadiidka la saaran yahay gadaal wax lagaa saaraado oo qof uu gadaal kaa kara fadhiyo irtidaafku waxaa wey ratigaa saaran tahay oo faraska oo qof gadaal kaa fadhiya ya waxaa la irtidaaf fangelin markii uu nabigu carafa ka soo baxay ilaa musdelifa usaamaa la socday usama binu zayd min musdelifa ilaa minana waxaa la socday fadal baa la socday xadaثana abu caasim الضaxaaq bn mkldin qaal akhbarana ibnu jurayj can caطا can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana الnabiya salى الlah alيه waslm ardafa اfadl fadl bnu cabaas buu fangeliye oo la saaraa hasha faakbara اlfadl wuxuu sheegay anahu lam yazl inuuna ka suulin nabigu yulabi inuu la beegsanayo xataa rama اljamra ilaa jamrat اlcaqaba uu ka tuurtay talbiyada uu waday weliba xadiidka wuxuu ku caddaynaya markii la tuurtay kadib ayuu joojiyey xadaثana زuhayr bnu xarb qaala xadaثana whb bnu jariir qaala xadaثana abi jariir can yunis ibn yaziid alayri can الzuhriy can cubaydillahi bn cabdilah can ibni cabaas radi allahu canهuma ana usama bnu zayd radi allahu canهuma kaana ridfa الnabiy nabiga alayhi salaam buu fangalow ahaa oo gadaal buu hasha kala saaraa sida bigibigida hadda iyo boodha boodhaha laba qor iskula fuula qofka hore iyo qofka dambe ka dambeha radiif la yihahdaa min carafata laga soo bilaabay ilaa musdelifa intaasuu la saaraa nabiga alayh salam usama binu zayd waa kaa soo marnay shicbiga gosha uu ku lahaa salaad u lahaa nabiga salaadan tukano uma ardafa fadl bnu cabaas ayuu haddana fangeliyeyoo min almusdalifa laga bilaabo ilaa mina isagaa la saaraa maxaa yeele usaama habeenkii dadka sii yaasay buu kamid ahaa laakiin jamrat lcaqaba ayuu kusii sugay oo waxaa soo arorta xadiiskii saxiixa jamratulcaqaba inay iskugu imaadeen fadl iyo usaama midkoodna uu hashii nabiga hayay hogaankeeda midna uu u hadheerayo hoos uu maray wax ugu dallaaliminayay qaala fakilaahuma walidaalika hadda waa ka hadalka saasay isku qaban kartaa haddii la yidhaahdo usaamo waa kii habeenkii soo guuray ee subaxdiiba dhagaxa ay sii tuurteen haddana waa kanoo wuxuu ka sheekeynayaa nabiga jamratulcaqaba markuu tuuraya buu ka sheekeynayaa nabiguna markii waagi uu bariyey qoraxdii ay soo baxday kadib buu jamratulcaqaba yimid saa isku qabani waa in la yidhaahdo wuu sii guuray laakiin meeshaasu kusii sugaya fa kilaahumaa labaduba fadal iyo usaamaba qaalaa waxay yidhaahdeen lam yazil nabiyu nabiga kama zuulin calayh salaam yulabi inuu la beegsan xataa ramaa jamrat alcaqaba ilaa jamrat alcaqaba uu ka tuurtay qaar culamada ka mida ah waxay dhaheen usaama waxaa dhici kartaa inuu kaga wariyo biwaasita oo loo sheegay oo xadiidkiisa uu mursalu saxaaba yahay laakiin riwaayo kalaa caddaynaysa inay jabratulcaqaba iskugu imaadeenoo uu ka qayb qaadanaya nabiga alay slam khidmadiisa jabratulcaqaba marka ilaa laga tuurto talbiyada way soconaysaa qaala xadaana isxaaq ibnu mansuurin qaala akhbarana nadar ibnu shumayl wey akhbarana shucba ibnu xajaaj qaala xadaana abu jamra abu jamrat adubaci mid baa meesha ku jira miya baabun faman tamataxa bilcumrati ila alxaji faman aayadii qur-aankeed qowluhu tacaala buu ku saabsanyah oo alla yidhi faman tamataca bilcumra ninkii cumro ku tamatuca ila alxaji ilaa xajka laga gaaro uu cumraystay uu iska tamatucay xajkii buu ku gaaray ama mee xaj iyo cumru isku darayba hal safar buu laba camal meeshuu laba safar u imaan lahaaba hal safar iskuu keenay xajkiiyo cumradii asaguna mutamatic weeye labadaba tamatuc baa la yidhahda aayaddana way u taallaa haddaad qaarintaad xaj cumro isku dartay iyo haddaad cumro intaad hormaraysa ku xalaalowday kadibna aad xaj bilowday aayadda waa soo geli faman tamataca bilcumrati ila alxaj xajka ninkii ku tamatuca cumradii ilaa tama xajka laga gaadho ama xaj iyo cumrada isku dara oo hal safar laba camal wada gutay fa calayhi ma min alhadyi wixii uu kari karo oo oo ari ugu yarya neef ari ayuu gowrici faman lam yajid ninkaan heri karin neef uu gowraco fa siyaamu alaaثati ayaam saddex beri buu soomayaa fi lxaji intuu xajka joogo wa sabcatin toddoba berina idaa rajactu markaad laabataan cidihiina u laabataan sii socodka wadadaba kusii ku bilaabi mise reerkiibamarkaad tagtaad bilaabi ayay fuqahada isku hayaan tilka isku darkaasi casharatun toban weeye kaamilatun dhammaystiran toban maalmood ayaad soomaysaa haddaad mutamatic tahay ama aad tahay qaarin xaji cumro isku daray hadiye aad gowracdan aadan haynin daalika dadka arrinkaas laleeyahay waa inay hadiye gowracaan ama ay soomaan dadka laleeyahay liman waa dadka lam yakun aanan ahayn ahlow reerkiisa xaadiriin masjidilxaraam dadkaan reer maka aheena maka degenayn dadkaa way dadka laleeyahy haday tamatucaan gawrac baa laga rabaa ama toban beri bay soomayaan ama reer maka xataa hadday tamatucaan way tamatuci karaan cala alqowli raajix way tamatuci karaane waxba ayaga lagama rabo waxba lagama rabo xoolaha la gowracayana masaakiinta makaa la siinaya ayaga reer makaana waxba lagama rabo inay gowracaan qowlkaasaa xoog badanoo jamhuur ahlilcilmi ay aayadda ku fasireen qaarkood waxay leeyihiin daalikadaas waxay ku fasireen liman lam yakun ahlu xadri masjid alxaraamka ay daalika tamatucaas waxay leeyihiin qofka makiga ee reer makaa tamatuc lama ogolo ooma tamatuci karaan kuwaas sidaa leh laakiin qowlkaasaa xoog badan oo jamhuurtu ay ku tagtay inay tamatuci karaan laakiin waxaa laga cafiyey gawric baa laga cafiyey ama soonkii tobanka beriyaha sabcatan ida rajactum baa layidhi xaggey u noqonayaan makaa baa la joogaa xadaana isxaaq bn mansuur qaal akhbarana nadr nadr ibnu shumayl qaal abarana shucba qaal xadaana abu jamra abu jamrat adubaci wasmuhu nasr bn cimraan adubaciy qaala wuxuu yii saaltu ibna cabaas radi allahu canhuma can ilmutca waxaan weydiiyey mutco in cumro lala imaado bilii xajka kadibna safartaasoo laga noqonin haddana la xajiyo markii la gaaray yoomu tarwiya fa amaranii biha waayo amro wuxuu yidhi waa bannaanta waa kay diidanaayeen cuhmaan binu cafaan iyo muxuu ahaa cumar iyo aan soo maray wasa'altuhu waxaan weydiiyey can ilhadyi hadyada layga raba maxay tahay inaan gowraco marka faqaal aayaddu hadiye sheegtay faqaala wuxuu yidhi fiiha jazuuru neef geelaad gowrici aw amase baqaratu neef loa aw amase shaatu neef arya aw shirkun wadaag fii damin dhiig lagu wadaago haddii kalena neef loa ama neef geelaad ku wadaagi kartaan oo toddoba qof baa isla gowracan kartaa neef geela oo hadiyada iskaga wada bixin kara qaarkood waxay leeyihin xanaafta xanafiyadoo kale bishardi an yakuunuu mutaqaribiin toddobada qof ee neefka geela isla gowracan waa inay qurbaan iyo alle u dhowaansho ay u gowracanayaan ee haddii uu kuna uu rabo hilib inuu cuno kuna hadiye laga rabo inuu gowraco uu rabo inuu u gowraco hadyadii ma isku darsan karaan maya buu leehy <clears throat> laakiin culamada qaar waxay qabaan maya ishtiraaga ama la raba adigu waaxdaada waaxdaada yaad ku leedahay neefkaa waada gowracan kartaan mid maaragtay ka raba bujur ka raba iyo kawaan mid inuu iska cuno raba mid inuu hadiye iskaga bixiyo raba toddobada qof neefka geela way iska soo gadan karaan bidaliil aayaddu ee muxuu aha xadiidku waa caam weeye shirki dambin baa la yidhi Ah, neef inaad lagu wadaago toddoba qof hal neef bay isla gowracanayaan qaala wakaana naasan wuxuu leeyahay ninkaa la yidhaha abujamra dad baaba kariihuuhan dhacay cuثmaan binu cafaan ayaa ka mid ahaa in la cumraysto bilihii xajka kadibna xaj la aado ayaguna ijtihaadkooda waxay ahayd haddii faskulxaj laga hadlaayana waqtiga nabiga taas ku ahayd haddii kalena dadka zuwaarta ee beydka imaanaya yaraanine mara safarna u cumro u imow safarra xaj u imow saasay qabeen si xaramku iyo masjidku mar walba uu camiraado ijtihaadkaasa la yimaadeen laakiin nusuusta shareecada aayadda qur-aanka iyo xadiista nabiga alay slam iyo amarkii saxaabada u amray taasaa laga hormarinaya ijtihaadka yaa laga hormarin fanimtu waan saaxday waa laisku qabtay fatwadii cabdullahi bnu cabaas uu fatwooday ee uu yidhi waad cumraysan kartaa waad tamatuci kartaa iyo dadkii diidanaa wixii oo laisku hayo yaa aniga cumradii la imaaday waan saaxday fa ra'aytu fi lmanaami hurdadii waxaan ku arkay kaana insaana wixii oo qof yunaadii uu dhawaaqaayo oo uu ileeyahay xajun mabruur xajkaadi waa xaj mabruur ah walxaju lmabruur laysa lahu jaza ila aljanna xaj mabruura oo la ilaaliyey oo biri iyo wanaag iyo samafal ka buuxa oo rafad iyo fisqi iyo jidaal laga ilaaliyey yuu noqday xajkaada waa laga aqbalay wa mutcatu mutaqabala mutcadaadi iyo cumradaad ku batocdayna mutaqabala waa laga aqbalay taasuu yidhi fa ataytu ibna cabaas baan u imaaday radia allahu canhuma oo u sheegay faxadaltu ruyadii baan u sheegay lanna ruyadan waxay waafaqsan tahay fatwadii iyo masaladii uu ka jawaabay ibn cabaas faqaala ibn cabaas wuxuu yii allahu akbar ayuu yidhi waa farxay sunatu abilqaasim wey sala اllahu alيه wasalam waxaan kuu sheegay waa nabi maxamed sunadiisi sala اllah alيه wasalam marka waa kii dhihi jiray xoolaha ku siinba bishaaradana adii bishaaraysa xoolaha ku siin qaala waqaala aadam baa wuxuu yidhi aadam bin abiyaas wawahab binu jariir waqundar can shucba riwaayada ay shucba ka wariyeen cumra mutaqabala waxajun mabruur bay dheheen oo riwaayada ninkeeda nadar binu shumayl xoogow shuduud baa ku sugan meesha asaga lafdiga wamutcatun mutaqabala keligii baa la yimid nadar binu shumayl bisaa la yimid wuxuu khilaafay ardadii shacb binu xajaaj oo aadam binu abi iyaas iyo ninka la yihahdo wahb binu jariir iyo qundar maxamed binu jacfar qundar iyo intaasoo dhan waxay dhaheen cumratun mutaqabala ah, saasaana xagga macnahana kaga saxsan waxaa eh, xajka ka soo horjeeda waa cumro xajka waa iska soo horjeeda cumra iska soo horjeeda amaa mutcada dee waa markii cumrada la bogo kadib qofka raaxaysanaya nasanaya wey Ah, taa cibaado maaha baabu rukuubi اlbudni rukuub اlbudni geela hadyada ahee xaramka loo wado inaad gaadiidsan karto oo aad rukuub ka dhigan karto ood intifaacsan karto ood ka faa'idaysan karto haddaad u baahata wey haddaad u baahneen oo baahiba ayna ku haynin inaad farahaba ka qaaddo iska dhaafto ayaa fiican oo nabiga alay slam xadis baa ka soo arooray irkabha bilmacruufi ida uljita ilayha irkabha bilmacruufi idaa ulji'ta ilayha haddii laguu baahigeliyood u baahato si wanaagsan oo macruufoodan ku xadgudbeed neefkana dhow neef aad ah, dhaawacday oo weyd noqday oo safar dheer lagu soo galay oo haddana masaakiinta loo gowrici taasaa laga fiican yahi haddii marka laakiin aad u baahato si macruufood ilaalinayso xataa tajida dahran ilaad gaadiid kale ka hesho laakiin haddaad wax kala haysanin waad gaadiidsan kartaa taas ka wadaa qaala subxaanahu wa tacala ilahi wuxuu yidhi wlbudna waxa uu daliila rakuub lbadni liqowlihi tacala buu ku leh wlbudna jacalnaaha budniga iyo hadiyada xaramka loo wada geelan waxaa budni loogu magacaabay licidami badaniha walidakhaamatiha hilibka faraha badan iyo buurida iyo xoogeeda budni loogu bixiyey min albeled way xoog badan tahay wey iyada geela iyo loodaba labada way soo geli asalka geela loo isticmaali jiray looduna sharciga waa raaciyey jacalnaaha waa yeelan lakum idinkaa idin yeelnay min shacaa'ir illahi baana ka yeelnay lakum fiiha khayr intaa way wuxuu uso deliishanay wujudalaalaha aayadda iyo shaahidku waxa wey lakum fiiha khayr ah xoolahaas budniga khayr baa inigu jira fii rukuubiha wa xalbi labaniha wa shurbiha lakum fiiha khayr xagga aakharana ajriya hawaab ka helaysaan lakum fiiha khayr ah, khayr baa inigu sugan fadkuru isma allahi ilaahay magaciisa xusa calayhaa korkeeda markaad gowracaysaan bismi illahi allahu akbar dhaha sawaafo saddex ku taagan labada lugood ee dambe iyo lugta maaratay labada lugood hore mid ka mid a ayaa maaragtay taagan midna waa la laabaya hal lug baasaa loo laabi marka eh, ayadoo mid dhulkaas sidaa u laaban tahay yo intii luqunta la jabiyaa gahda lagu dhufanaya istaagga lagu gawracaya macnaha waa saas walidaalika cabdullahi bn cumar wuxuu arkay nin hashiisii fadhiga ku gawracaya markaasuu wuxuu yihi ibcadhaa qaa'imatan sunata abilqaasim sala allahu alيh wasalam istaaja iyadoo taagan gawrac buu yidhi innagana qurbac yara gawracna haddaan dhana meeqanin baa isku tegi ya celiya ay sida loo lehay mid seenta qabta iyo mid luqunta jabiya iyo mid lugaha hoose qabta waka iyagoo halkaastaa nabiga looguma imaanin alay lixdan iyo sagaa lixdan iyo saddexda halaad nin looguma imaanin waa gowracay sala allah alay ali wasalam faidaa wajabat markay dhacdo junuubuha dhinac dhinac markay u dhacdo deqasha fakuluu cuna minhaa xaggeeda cuna wa acimuu quudioo siiya alqaanica dadka dawarsanaya iyo walmuctara kuwa u banbaxaye xoogow istusaaya iskaa muujinaya ma hadlaayo waa xishoonaya laakiin qoordiinleen iyo ismuujin iyo agaystaag iyo salaam yuu kugu soo leexanaya kaana wax ka sii kadalika sidaasaan sakarnaaha u sakiray budnigaasi lakum diga idin sakir lacalakum tashkurna shukrisaan waa taskhiir ilaahay subxana watacaala neefkaasi kaxeynta lasoo kaxeynayo hore dabarka la dabraayo lugta loo laabi istaagga uu istaagan yahay gawraca la gawrici intaba ilahay uu noo sahlay subxana wa tacaala hadduu caasigaroobi lahaa sida wuxuushtoo kale wax u dhawaan kara ma lahayn wax u dhawaan karaa oo u dhawaan lahaa ma lahayn oo laadka iyo madaxa intaba ku dagaalami lahaa marka waa taskhiir lan yanaala allaha ilahay ma gaarayo luxuumuhuma luxuumuha yani eh, xoolahan aada gowracaysaan luxuumuhaa laxmiga iyo neefkan asaga ahayd gowracdeen hadyadaa walaa dimaauhaa iyo dhiiggeeda waxay samayn jireen markay gowracaan yay dhiigga waxay ku daadaadin jireen kacbada iyo mamarin jireen marka waxaas ilahay ma gaarayo hilibka iyo dhiigga midna walaakin yanaalahu taqwa minkum taqwada xaggiina iyo ikhlaaska iyo cibaadada iyo daacada aad u qastaysaan taasaa ilahay gaari ee niyadda hagaajista wey kadalika sidaasuu sakarahaa lakum ilahay idii sakiray litukabbiru llahina ilaahay aad weynaysaan ood ku shukrisaan calaa maa hadaakum hanuunku inugu hanuuniyey arrimahaas iyo daacada iyo taskiirka iyo fududayntaasi inaad ilahay ugu maarata takbiirsataan bismi illahi allah akbar tiraadaan takbiirta wadaan talbiyada wadaan wabashiiru bishaarey nabi maxamed almuxsiniin kuwa muxsiniinta ahe ilahay caabudaya kaanahum yarown sida ayagoo arkaya fain lam yakun yarowhu fainahu fainahu subxaanaه wa tacala yaraahum ilahay baa arkaaye ixsaanka waa sidaas an tacbud allaha kaanaka tarah fain lam takun tarah fainahu yaraak kuwa qalbiga ilahay ku haya muraaqabada ilaahay subxaana wa tacaala ee wax walbaba ikhlaas iyo niyad wanaag u samayn xumaantana mar walbaba rabbiba ay arkaya ooga fogaanaya qaala mujaahid wuxuu yidhi sumiyat ilbudnu geelaas waxaa lagu magacaabay budun maxaa loogu magacaab libadaniha licidami badaniha macnaha badankeeda iyo weynankeeda iyo ilahay xajmiguu siiyey wlqaanicu qaanic waxaa weeye asaa'ilu midka dawarsanaya wlmuctara aladii midka weeye yactaridu ee yatacaradu usoo banbaxaya bilbudni geela la gowracayo ee min qaniyin ani aw faqiirin faqiira ama qaliku soo salaamay ahaato ama jiiraanka ha ahaato ama faqiirba ha ahaato iska xishoonaya dadka ayaga kusaag istaagi soo dhasoo dhawaadana traawey wa shacaair اllahina isticdaamulbudni oo la weyneeyo weeyaan waistixsaanaha la wanaajiyo wuxuu ka hadlaya aayaddii kale ee dalika waman yucadim shacaa'ir allah ninkii weyneeya ilaahay shacaa'irtiisa weynayntu waase geelan hadiyadeed xaramka u wado ee ilaahay calaamad cibaado uu kaaga dhigay waa inuu noqdo geel nool oo hilib leh oo cayiloon oo muuqasho fiican lagu inu noqdo isticdaanu lbudni geel oo la weyneeyo waistixsaanha oo la wanaajiyo wey waistimsaani oo la cayirayo wey geel cayilanood buuran wey in la sameeya la la gowraco nacam walaa tayamamu lkhabiia minhu tunfiquun wey walcatiiqu catiiqa aayad kale uu fasirayaayoo uma maxiluhaa ila beyt alcatiiq catiiq maxaa loogu bixiyey kacbada cidquhu ilaahay xoraynta uu xoreeyey kacbada weeye min aljabaabila gaaladii waaweynee jabaabirada hadba kusoo duuli jiray ayuu ilahay ka ilaaliyay subxana watacala weligeed lama isticmaarsanin maka oo xoog laguma qabsanin lama qabsanin marka jabaabiradii qolad iyo xoog isbadaba ilahay baa subxaana watacaala xataa isticmaaraadkii waxaan ka maqlay meel markii dhulka caalam islaami dhan la qabsanayay in kuwa kusoo duulay jiddo markay maraayaan badda ay maraayaan badda ay ku kacday marka ilahay baa ilaalinaya subxaana wa tacaala cidqu min aljabaabira marka saasa catiiq loogu magacaabay waa la xoreeyey waa laga dhowray ilaa waktigii la gaara haddii akhiru zamaankii uu burburaayo marka dambe xabashiga uu burburinaayo qaarna waxay dhaheen catiiq bmanaa baciid weeyaan oo wakti hore uu ka horreeyey masaajidda kale in awala beytin wudica linnaas laladii bibakata manaa waa horrey baciid baa loola jeeda catiiq waa la yihi wa wajabat faidaa wajabat junuubuhaadi buu fasiraya wajabad baa la yidhi saqadat ila alardi markay dhulka ku dhacdo wa wajabat ishamsu saasaa ba la yihahda wajabat ishamsu qoraxdii baa dhacday idaa saqadat xaajibteedii markay gudaha gasho xadaثna cabdالlahi بن yusuf التnisi qal akhbarna malik بn anas can abi zina can acraj can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اlah sal slm ra'aa rajula nin buu arkay yasuuqu badanatan nin neef geeloo hadiyaa kaxeenaya yuu nabiga arkay alay slam daba socda faqaala wuxuu irkabhaa fuul alweynine fuul waaba ilaahay baaba kaaga dhigayba rukuub kaaga dhigay faqaala wuxuu yhi inaha badana geela kale way fuulaan carabta oo caadab u ahayd laakiin middan muxuu u diiday wuxuu le inahaa badana waa hadiyu ka wadaa inahaa badana wuxuu u wadaa inay badano tahay macnihii luqawiga ooma wado oo geela yaa badana la yihahda ee macno sharciga u wadaa wuxuu leeyahay waa hadiyadii xaramku ku wadaa hadiyadii xaramkeen alla dartii u sadaqaysanaya inaan gaadiinsadana arrintaas waxaan u arkaa inaan fiicneen faqaala nabiga wuxuu yidhi irkabhaa war iska dhaafee fuul qaala inahaa badana nabi allo waa hadiya iyo xaramkay u socota qaala irkabhaa waylaka buu yidhi waa canaantay inkaar mifuul fi ahalia w fi aaniya marka labaad marka saddexaad markaasuu deena amarkii nabiga qaatay calayhi الsalaatu wasalaam marka adigoo hadiyadaada ay tahay waad isticmaali karta macnaha saas xadaثana muslim bn ibrahim qaala xadaثana hishaam wshucba qaala waxay yidhahdeen xadaثana qataada can anas bn maliki radi allahu canhu ana الnabiya salى الlah alay slam ra'aa rajula nin bu arkay yasuuqu badanata neefgeela kaxenaya faqala wuxuu yihi irkabhaa fuul qaala inaha badana qaala irkabhaa qaala inaha badana qaala irkaba alaa saddex jeer bu ku celceliyey markii dambe waa fuulay oo hasha iyada aheyd iyada oo kuusheedii wadata oo luqunta ugu xihan oo hadiye inay tahay dadko dhan arkayaan buu korka ka saaraa kor ka saaraa marka laakiin inay gaadiidka ay fuulaan oo ay korka isticmaalaan caadi ba oheeda wax la yaqaana aheyd sida innaga aan sameyna ma aha hal iyo ritina mayna kala saari jirin had iyo ritina ma kala saaro ritigaa lasoo qabsan waa lagu guuri waa la kori hashi sidoo kale labadaba waxa wey lama kala qaadi jirin baabu man saaqa albudna macah ninkii hadiyadiisi soo kaxaysta marka hore miiqaadka ka soo xarmanayaba hore usoo kaxaysta geela uu hadiye iyo xaramka uu rabo inu ku gowraco xadaثana yaxya bn bukayr qaal xadaثana leyl can cuqayl can ibni shihaab الzuhri can salim bn cabdiلlah ana bna cumara radi allahu canهuma qaala wuxuu yihi tamataca rasuulu الlahi sal slm nabigaa tamatucay fi xajaة الwadaac biاlcumrati ilى اlxaj arrintan ishkaal bay keenaysaa nabiga ma mutamatic buu ahaa ma qaarin buu ahaa ma mufrid buu ahaa saddexdaa qowl ba la isku khilaafsan yihi lakiin qowlka oo raajixa nusuusta adilada markii lasoo aruuriyo culamada kusoo kulmiyaan nabiga wuxuu ahaa qaarin bu xaji cumro isku daray lafdigan marka ishkaal buu keeni oo ah tamataca rasuululahi fi xajati alwadaac bilcumrati ila alxaji cumru ku tamatucay ila alxaji laba macnaba waa la geliyey <clears throat> macnaha koobaad waxaa weeye cumru ku dhawaaqi kadibna xajkiibu ku daray nabiga calayh isalaatu wasalaam macnaha kalena waa xagga macnaha loola jeedaayo qofka qaarinka ah qof mutamatic buu la macno yahay oo qofka mutamatica ah cumro intuu la yimid nastay haddana xaj la imaaday iyo ka xajii cumro isku daro hal safar ah xajii cumroba hal camala la yimid isagana mutamaticbu macnahaan uu yahay laakiin nabiga intuu cumraystay oo xalaaloobay kadibna xajkii yowmu tarwiya inuu la imaaday taa iyado qaطcan ma jirto nusuustaa oo ka hor imaanaysa waadnaa soo marray in badan oo ka mida ah inuu nabiga hadiye waday hadyadiisaasna u diiday aana mari doona qaarkood xabsa oo ku leh limaada dadka ay u xalaaloobeen adnaada u xalaaloobin labadtu ra'sii waqallatu hadyi falaa axilu xataa anxara alhadya ayuu nabiga lehy sala allah alيh wasalam fii xajat <clears throat> lwada bicumrati lilxaj waahda hadyu hore usoo kaxeeyey rasuulka calayh salaam fasaaqa macahu lhadyi hadyadiina waa soo kaxaystay maciisa min dilxulayfa ka soo kaxeeyey waka waxaa baabka inta u keenay musanifka waa intaas shaahidka saaqa macahu lhadyi min dilxulayfa ka soo kaxeeyey dilxulayfa meeshii laga soo xarmeynayey ee madiina duleedkeedeed wabadaa rasuulu llahi sala allah alيh wasalam nabiga waa bilaabay marka hore faahalla bicumra cumradiibu ku dhawaaqay marka hore uma ahalla bilxaji tanna maxay ku caddaysay saa soo sheegnay inuu nabiga calayh salaatu wasalaam uu qaarin ahaa cumradiibu ku dhawaaqay kadibna xaj buu geliyey fatamataca annaasu dadkii waa tamatuceen maca nabiyi sala allah alay waslam o nabiga la socda bilcumrati cumra ila alxaji xaj dadki aan hadyo wadan weeyaan dadka la yidhi xajkiina cumro u bedela kadib tamatuca ilaa xaj laga gaaro saasii ahaada fa kaana min annaas dadka waxaa ka mid ahaa man ahdaa dad hadye soo kaxeeya fasaaq alhadyi hadyadiisi hore usoo kaxay sida nabigoo kale dalxaa ka mid aha abubakr iyo cumar wa minhum waxaa ka mida ah man lam yuhdi dadaan hadyadu wadanin falama qadima الnabiyu sal slam makata qaala linaas dadka wuxuu ku yidhi man kaana minkum ahdaa ninkii hadyo wada fainahu laa yaxilu lishayin shay xalaal ooma noqonayo xaruma minhu ka xaraamaha wixii qofka xaajiga loo diiday ee maxduuraatulixraamka ahaa ee laga manciyey ilaah ka xalaalooboo dhan tabtabay xaaraan oga yihin xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiisa uu kasoo guto imaashadan hore maka uu imaadee u dawaafay kuma xalaaloobi karo kolba hadduu hadyo wado uma maxiluha ila bayt alcatiiq ilaa laga gowraco wey waman lam yakun minkum ahda ninkaan hadyo wadinna falyaduf ha dawaafa bilbeyti beytka kacbada wa bisafa safa iyo walmarwata marwana ha saciyo walyuqasir timaha ha gaabsado maxaa yeeley xajkii baad maalmo kadib aadi doontaa kol haddaad xajkii uu soo dhow yahay timaha iska qurdin oo iska wada xiirin walyuqasir walyaxlil ha xalaaloobo uma kadib liyuhila bilxaji xajka ha xarmado goormu xarmani ya yowmu tarwiya soo maalin sideedaad wey faman lam yajid hadiya ninka faman lam yajid hadiya ninkaan hadiye haysanin qofka asaga ee mutamatica hadiya laga rabaa haddun hadiye haysanin see la yeeli faman lam yajid hadiyan falyasum alaata ayam saddex bari ha soomo fi lxaji xajka intuu jooga ha soomo toddobada iyo lixda iyo toddobada iyo sideedda waali ama toddobada iyo iyo muxuu aha sideedda iyo sagaalka wa sabcatan idaa rajaca ilaa ahli toddoba berri nama kureerkiisa kusoo laabto fadaafa waa dawaafay xiina qadima maka nabiga ala slam markuu maka yimid ayuu dawaafay wasalama rukna ruknigii buu salaamay awala shay meeshuu ka bilaabay dawaafka kacbada xajaruasad buu horta salaamay nabiga alah salaam uma khaba alaaata adwaaf saddexda hore dawaaf buu nabiga rucleeyey wamashaa arbacan afarna waa iska socday farakaca waa rukuuca waa tukaday xiina qadaa dawaafa markuu dawaafkiisii bogay bilbeyti kacbadii buu maarata bilbeyti uu dawaafaayey cinda almaqaami maqaam ibraahim agtiisa ayuu ragcatayn laba ragcadood ku tukaday uma salama waa salaamo naqsaday fansarafa waa gadoomo agga aya safuu aaday faata safaa safuu yimid fadaafa bisafaa safuu dawaafay iyo walwarwa sabcata adwaaf adwaafkan hadda waa ashwaaq waa waa sacyigii wey toddoba jeer buu hor iyo u socday safaa laga bilaabi marwara ku dhammaan dihaabuhu shawdun wa iyaabuhu shawd sii socodka aad marwo usii socoto waa kow markaad marwo ka soo noqoto u imaato safana waa labo marka dawaafka kacbada iyo sacyiga waa iskhilaafsan yihin dawaafka kacbada meeshaad ka bilowday umad mar walba xisaabtayaad kusoo ku dhammaynaysaa oo markaad intaad xajarulasad ka bilowdo aad soo socoto isaga imaata kow bay ku tahy haddaad soo noqoto sagi markaad imaatay laba ku tahy laakiin sacyigu sidaa ma aho safa haddaad ka dhaqaaqdood marwo tagto kow bay ku tahayba si sacodka horeba markaad marwo ka soo noqoto safa imaataan labay ku tahy saas darteed safaad ka bilaabi ilaa waa toddoba oo witir weeye mar way ku dhammaani mar way ku dhammaanaysaa uma liyaxlilha xalaaloobo min shayin shaygii xaruma um cafwan sabcata adwaafin buu nabigu alayh salaam safaya marwa la yimid uma lam yaxlil ma xalaaloobin min shayin shay xarum inuu ka xaaraamaha lanna nabiga qaarin bu aha xaji cumru isku daray saa darteed nabiga ma xalaaloobin alayh salaatu wasalaam xataa qadaa xaja ilaa xajkiisa uu ka soo wada beray oo wanaxara hadya hadyadiisa uu ka gowracay yooma naxri maalintii ciidaheeda tobanka ahayd bishu waafaala markaasuu maka soo aadayoo dawaaf ifaadihii buu usoo dhaqaaqay fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay dawaaf ifaadaha waa dawaaf ruknigii wey uma xalla waa xalaaloobay min kuli shayin shay kasta oo xaruum inuu ka xaaraam ahaa kol haddaad dawaafil faallo timaado taxallulu haani laba taxallul baa jira taxallul awal waxaa weeye jabratulcaqaba oo tuurato timaha ood iska xiirto ayaad ku xalaaloobaysaa taxallul awal waxaan haweynahayn baa xalaal ku ah xaaskaada anayn dawaafil faallo markaad la timaadana waxaa weeyaan taxallul kul dhammaan haweenkaata xalaal bay kuu noqonayan saa wey macnaha wa facala waxaa sameeyey mila maa facala rasuulu nabiga siduu sameeyey oo kale man ahdaa dadka hadyada soo kaxeeye wasaaqa hadya min annaas dadka dadka nabiga la socday ee dadka kamid ah hadyo waday sidaa nabigu uu sameeyey buu sameeyeen dawaafkii hore dawaafuulquduum buu u noqday dawaafkii dambe dawaafu ifaadaha bay ku xalaaloobeen wa curwa ana caaisha radi allahu canha ahbaratu can nabiyi sala allah alay wasalam fii tamatucihi bilcumra tamatuciisi nabigu cumrada ila alxaji uu isku daray markii dambe fatamataca annaasu macah dadkii kalena nabiga alay slam maciisay tamatuceen bimili ladii wixii oo kaleu sheegay ninka layihahdo curwe ahbaranii saalimu saalim uu ii sheegay can ibni cumar radi allahu canhuma can rasuulilah uu ka sheegay marka bimili ladii ninka wata hadalka waa ibnu shihaab ibnu shihaab baa laba sheekh leh saalim bin cabdilaahi iyo ninka la yidhaahdo curwa curwa binu zubayr labadaba caaishay ka warinayaan qaala almusanifu raximah llah baabu man ishtara alhadya qofkii hadyadii soo gata min aariiqi wadada ka soo gata nabiga dulxulayfu kasoo kaxays isagoo watuu soo maray dulxulayfa ninkii intuu miiqaadka soo dhaafa dhexda ka soo gata xoolihiisa hadyadaha ka waran xadaثana abu nucmaan moxamed ibn اfadl caarim qaala xadaثana xamaad huwa bnu zayd can ayub bin abi tamiim asakhtayaani can naafic mawla bni cumara qaala cabdullahi bnu cumar ba wuxuu yihi radi allahu canhuma qaala cabdullaahi binu cabdillaahi binu cumar dheh cabdullaahi binu cabdillaahi cabdullahi bin cumar wiilkiisi wey liabihi aabihi wuxuu ku yidhi aqim riwaayo kale inay koox ayagoo u tageen cubaydillahi ay iska socdeen aqim iska nagow sanadkan fainii laa aamanuhaa aamin kama yihi maka an tusada an laa aamanuhaa safartan aad socoto aamin kama yihi an tusada can ilbeyti in kacbada lagaa reebo dagaal baa sansaan dagaaleed baa socda xajaaj binu yuusuf baa ku duulay cabdullahi binu zubayrna waa isdifaaci o waa dagaalami marka in kacbada ba ad gaari weydaan ka baqiya iska nagow qaala wuxuu yidhi idan haddii layga reebo afcalu waxaan samayni kamaa facala rasuulu lahi sal l sl siduu nabiga sameeyey oo kale nabigaa iga horreeyey in kacbada isagu u qastay loo diiday inuu gaaro cumrat اxudaybiya sanadkii lixaad bay dhacday hijrada oo maka ay qurayshaysatay iyo gaaladii afcalu kamaa facala waqad qaala allahu ilahina wuxuu yidhi laqad kaana lakum waxaa inii sugnaaday fii rasuuli اllahi uswatun xasana dayasho wanaagsan siduu nabiga sameeye sameeya wixii caqabada kusoo waajaha iyo mushkilaah xalkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam ba xalkuu noqoni faana ushidukum waxaan ini maqhraati gelinaya anii qad awjabtu calىa nafsii inaan nafteyda ku waajib yoolo niyooday alcumrata cumra niyooda ogaana buu yidhi faahalla bilcumrati cumru niyooday qaala uma kharaja waa baxay xataa ida kaana bilbayda waa dulxulayfa meel u dhowo bayda bannaan awey halkaa markuu maraayo ahalla bilxaji walcumra xajkii cumradiibu isku darayba wa qaala wuxuu yidhi maa shaanu lxaji xajka xaalkiisa maaha walcumrati ila waaxidun xaj cumro waa isku hal oo haddaad cumro intaad niyootaad xaj ku darto xajka camalkiisi bay cumradii dhex gashay hal dawaafbay wada leeyihiin hal sacyi bay wada leeyihiin ah. uma ishtaraa wuxuu soo wuxuu gatay cabdullahi bn cumar alhadya hadyadii min qudayd buu ka soo gatay waa kaa marka meeshaa wey marka shaahidka baabka man ishtara alhadya min aariiq halkaas ku qudaydna waa markii miiqaadka dilxulayfa lasoo dhaafo ayay ku taallaa qudayd oo makaya waxay udhexaysaa madiina mushallal meel la yihahdo waa kay u dhaweeyeedoo sanamka ah soo maray uu yaalay manaata uma qadima makuu soo galay fadaafa waa dawaafay lahumaa xajkiiyo cumradii dawaafan waaxidan hal sac loola jeedaa hal sac wada leeyihiin dawaafku haddee dawaafulquduum iyo ifaada iyo widaac saddex weeyaane amaa sacyigu hal sacyi un wey kol haddaad qaarintaad xaj cumro isku dartay ama mufrid xaj keliya la yimaad aad tahay hal mar umaa safiya marwaad socon ama hormarso ama gadaal u dhigo laakiin dawaaf gadaashii in bay dhacdaa ama dawaafulquduum baad ka dambaysiin ama dawaafulifaadlaad u dibdhigi oo markaad la imaata aad sacyiga la imaan falam yaxila ma xalaaloobin xataa xalla minhuma jamiican ilaa labadooda xajkii cumradii uu ka dhameeyey ma taxallulin cabdullahi bin cumar maxaa yeele hadiyu wadaa baabu man ashcara qofkii iscaar sameeya iscaar maxaa la dhahaa ishcaarku waxaa weeyaan kuruska midigta ee neefka geela ama looda kuruskiisa muxuu ahaa looda maxaa la dhahaa kurus baa la dhahaa ya tuurta tuurta iyo neefka geela kuruskiisa dhanka midigta yaa saa looga yar jeexaya dhiiggaas haddeen haddana intii la tiraa waxaa la marinayaa xarigga iyo kuusha iyo qurquraha iyo muxuu ahaa kab loo gelin jiray iyo maqaar iyo wax lagu xidhi jiray luqunta iyo saa loogu marin dhiigi la marin qofka arkaan wuxuu le waa xoolihii xaramka tuugii o dhan baa ka caradi saasay ahaan jirtay markaa sharcigana waa ifbaatiyey min shacaa'ir illahi man ashcara qofkii ishcaariyoo dilaacyo sumaddaa ku dhuftay waa iska bannaanta jamhuur ahlicilmi way qaateen geela iyo loodayna khaas ku tahay ariga maya leanna ariga waa daciif oo kama waaqsan karo arrintaa iyada ah lakiin geeli loodaa lagu eh, samaynaya qaar culamada ka mid ah waxay dhaheen waa arrintaa waa la nasakhay waxay ahayd qabla taxriimi اlmuhla intaan mulada naha rasul lah sal sl an اlmuhla si xun in wax loo dilo waa nahiyey intaan arrintaasi iyo suura xumaynta iyo in xoolaha iyo bini aadamka iyo wuxuu ahaadaba xubnihiisa la googooyo isagoo nool intaan la xarimin ka hor bay ahayd saa darteed waa la nasakhay qaar baa saa qaba sida xooga badan se xajatulwadaac buuba nabigu sameeyey muladana way horreysay in la xarimay arrintuna mule iyo suura xumayn ma ahee waa wax yaroon waxba yeelaynin waxay la mid tahay sumadda xoolaha la sumadayo waa ka dabka lagu dhajini ee furta iyo heysha iyo loo loo samayni ee calaamooyin loo samaysanayo oolaa bini aadamka waa ka lagudi xoolaha awrta iyo mxuah dibida iyo waa ka la tumi waxaasoo dhan bay lamid yihiin maslaxada laga helaya ka raajaxsan oo ka weyn waqallada bidilxulayfa dilxulayfa qofkii kuul oogu xidha xoolihiisii taqliidkana waa waxa luqunta loogu xidhaayo wey uma kadib axramo xarmadaa sidaasuu nabigu sameeyey wa qaala naafic wuxuu yihi kaana ibnu cumar radi allahu canhuma cabdullahi bn cumar wuxuu ahaan jiray idaa ahdaa min almadiina markuu madiina hadye ka soo kaxeeyo qalladahu waa usoo kuulxidhi jiray wa ashcarahu sumadaas dhabarka laga salaayana waa u samayn jiray qaarkood bidix bay leeyihin lakin midigtaa badan bidilxulayfata dilxulayfa markuu maraayo yuu calaamadaa sumada iyo kuusha iyo ugu samayn jiray oo waase yadcanu waa jeexi jiray fii shiqi sanaamihi alayman kuruskiisa neefka geela dhankiisa midigta iyo bishafrati ablayda iyo mindida iyo doorida ayuu saa ugu saraayaa wa wajhuha iyadoo wejigeeduna ibalaqibla agga qiblada ay usii jeedo baari katun ay fadhido agga qiblada inti loo jeediyo ayaa saa loo sarayaa la sari sag laga siin xadaana axmed bnu muxamedin qaala akhbarana cabdulaahi qaala abarana cabdulahi mubaarak almarwasi akhbarana macmar bnu raashidin can zuhriy saasaan u malaynaya can curwata bni zubayr can miswar bni makhraba wamarwan bn xakam qaala waxay yidhaahdeen cabdulahi kaleo sheeka labaadana waan soo marray dhexdeena adigu baraarujiseen qaala waxay dheen soo xaqiijiya haddana kharaja nabiyu sala la alay waslam zamn axudaybiya sanadkii xudaybiya sanadkii lixaad bay aheede ee hijrada fii bidci casharata mia dhowr iyo toban boqol ayagoo ah waa xisaab ariiba wey fii bidci casharata mia dhowr iyo toban boqol ayaga oo min asxaabihi saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam alaaa cashara soo aroortay arbacata cashar baa soo aroortay hamsata cashar baa soo aroortay waxay u dhexeeyeen saddex kun iyo saddex boqol ilaa kun iyo afar boqol meelahaas ay ahaayeen nabiga alayh salaam saxaabadii la socotay cumrat alxudaybiya oo markii dambena isku badbedeshay khaswo oo sansaan colaadeed yeelatay kadibna heshiiskii weynaa ee taariikhigahaa oo toban sano inaan dagaalba dhexdooda una marin nabiga iyo kufaaru quraysh heshiiskaasoo fatxi iyo nasriba noqday laisdhex galay dad fara badan ay soo islaameen nabiga kun iyo saddex boqol buu watay kun iyo afar boqol sanad kadib sanadkii lixadeed sanad kadib markay dhammaatay sanadka toddobaad sanadkii sideedaadba toban kun asagoo watu maka imaadeen nabiga alayh isalaatu wasalaam ah, dacwadii fursaddii la helay wey fursaddii la helay marka dhowr iyo toban boqolka waxaa loo jeedaa waa kun iyo saddex boqol iyo kun iyo afar boqol meelahaas min asxaabihi baa la socday xataa idaa kaanuu bidilxulayfa markay dilxulayfa maraayaan qallada nabiyu sal l slam alhadya hadyadiisiiba ukuul xidhay wa ashcara dhabarkana waa ka dilaacday waa ka sumaday waa ka calaameeyey wa axrama bilcumrati cumruu xarmaday cumro keliyuu nabiga alayh salaam soo niyooday oo sanadkii lixaad ee hijrada bishii dilqacday ee aheyd waa cumradii u horraysay nabigu markuu hijrooday kadib uu soo mahdo inuu maka imaado cumraysto w gaalada ay haysato waa loo diiday sanadkii toddobaad ee ku xigay baa heshiiska wuxuu ahaa inay imaado loo fasaxo cumratulqada baa la yidhaahdaa sanadkii sideedaadna markuu maka qabsaday kadib jiciraanu ka soo cumraystay waa saddex cumro cumrada afaraadna waa tii xajatulwadaac ku jirtay afartaa cumruu nabigu la yimid sala allahu aleh wasalam afartuba bisha dilqacday ahaayeen ah, bisha dilqacda ee sida taal la yihahda af soomaaliga ayay ahaayeen oo nabiga ficilkiisana dilqacda qowlkiisana markuu ka hadlaayo wuxuu ammaanay ramadaan cumratun fii ramadaan tacdilu xaja laakiin inaad cumrada ramadaan un ka dhigatood u malayso inayn wax kaleba suuragal ahayn ayadana waa in la iska ilaaliyaa maxaa yeel nabiga alayh salaam afartii cumrada dilqacdo cumraystay bil kastaad umraysan kartaa bil kastaad cumraysan kartaa ah, wax kaa reeban ma lah xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn asadusi qaala xadaanaa aflax ibnu xumayd wey can alqaasim ibni muxamedi can caaisha radi allahu canha qaalat fataltu waxaan soohay qalaa'ida budni nebiy nabiga calayh salaatu wasalaam geeli hayadahaa uu xaramka u diraayey kuushi lagu xidhaayey xariggeeda anigaa soo hay biyadaya labada gacmaa kusoo hayreen gacmahaygaa ku soo hay uma kadib qalladahaa nabigaa qoortaa ugu xidhay wa ashcarahaa kuruskana waa ka jeexay wa ahdaahaa hadiyu bixiyey nabiga alay slam masaakinta xaramka loo gowraco famaa xaruma calayhi waa diray marka waa diray nabiga waa ka haray sanadkii sagaalaad nabiga calayh salaam muu xajinin abubakar baa xajka hogaaminayey hadiyuu nabiga alay slam yii iga gaadhsiiya xaramka asagana waa haray famaa xaruma calayhi nabiga xaaraan kama noqonin shayun shay kaana ahaa uxilla lahu mid loo xalaaleebiyey waxa qofka xaajiga aan ahayn xalaasha u ah lagama xarimin cabdullahi binu cabaas baa mari doonaa oy radinayso caaisha radia allahu canha wuxuu dhihi jiray haddaad hadyad dirtood xaramka u dirto gurigaadana aad ku hadha adiga xaaji oo kalaa tahay dharka mukhidka iska ilaali haweenkaada ha u dhowaanin diib iyo barafuun iska dhowr madaxa hadadin timaha iska jarin saasuu dhihi jira ibn cabaas waxay leedahay waaas warkaa weji ma jire leedahay anaaba kuushad nabiga alayh salaam luqunta lagu xidhaaya hadyada intaan soohay oo nabiga uu calaameeyey yuu aabbaheed abubakar u dhiibay oo yidhi iga gaarsay xaramka famaa xaruma nabigana xaaraam kama noqonin calayhi shayun shay kaana uxilla lahu loo xalaaleeyey wixii qofka xalaasha ee xajiga aadin u xalaashahana xaaraam kama noqonin baabu fatliqalaa'idi kuusha iyo waxa luqunta lagu xidhaaya hadyada xarkaheedii oo la soho lilbudni hadiyadaas xaramka darteed wlbaqri iyo looda geela hadduu iyo loo hadday noqotaba xadaana musadad bin musarad qaala xadaana yaxya bnu saciid can cubaydilaahi qaal cubaydlahi acumari cubaydillahi bin cabdillahi bin xafs bin caasim caasimkaasa ina cumara qaala akhbaranii naafic mawla bni cumara can ibni cumar can xafsata radia allahu canha marka haddii laisku daro ibni cumar iyo walaashiis uu ka warinaya xafsa isku dar aabbihii oo meesha ku jiro cumara radia allahu canhu allah ka raadi noqdo saddexduba saxaabo weeye lena qaalad waxay tihi qultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allahu maa shaanu naas maxaa dhacay dadka xaalkooda uu yahay xal way xalaaloobeen say u soo socdeen bayt kacbada dhawaafeen oo sacyiga la imaadeen tibihii gaabsadeen wa kuwaa iska xalaaloobay haweenkoodii reerahoodii iyo danahoodii qabsanayo tibihii iska xiiray ama iska gaabiyey walam taxlil ant adigana dharkii ogoyn sidii u qabtaaye mada xalaaloobini qaala nabigu wuxuu yidhi inni labatu ra'si madaxaan xaraareeyey buu nabig alay slam madaxaan waxaan mariyey wax sibqi ah oo sida xabag oo kale ah oo lagaga ilaaliyo wasakda waxaa lagaga dhowro waqallatu hadyi hadyadaydina waa usoo kuul xidhay dadka lamid miyaan hadyan wadaa falaa axilu ma xalaaloobaya xataa axila min alxaji ilaa xajka oo dhan aan ka xalaaloobo oo yowmu naxri laga gaaro xoolaan ka gowraco xadaثana cabdالlah bn yuسuf التنيسي qal xadaثana leyl xadaثana ibn shab an curwata وcan camra camra binti cabdiلرaحman bn sacd bn zurara binti cabdiرaحmaan ana caaisha radي الlahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu الlahi salى الlaه alay slam wuxuu ahaan jiray wuxuu ahaa yuhdii min almadiina magaalada madiinuu hadye ka diri jiray faaftiruu waxaan soohi jiray qalaa'ida hadyihi hadyadiisa xarkaheedii luqunta lagu xidhay uma laa yashtariimu kama fogaan jirin shay-an shay mima yashtarimuhu lmuxrimu qofka muxrimka wuxuu ka fogaanayaa baabu ishcaaru lbudni baabu ishcaari lbudni xoolaha hadyada ee geelaya xaramka loo soo dirayo in la calaameeyo oo kuruska laga yar jeexo curwa can miswar allahu canhu qallada nabiyu sal slam alhadya hadyadii buu luqunta kulagu xidhaya calaamo wa ashcarahu kuruskana waa ka saray wa axrama bilcumrati cumrana waa xarmaday rasuulka alayh الsalaatu wasalam wa cumrat اxudaybiya xadaثna cabdالlahi bn maslmة الqacrabi qala xadaثna aflax bn xumaydin qala qasim can اlqasim qasim bn mxamed can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi fataltu qalaa'ida hadyi الnabiy sal slam hadyadii nabiga xarkaheedii anaa soohay uma ashcarahaa waa calaameeye waa sumaday waqalladahaa luqunta oo u xidhay aw mase qalladtuha anaa oo u xidhay uma bacaa biha waa diray nabigu ila lbeyti kacbadu u diray xaramka وأqاama bاmadina isagana magaalada madiina ku nagaa waa sanadkii sagaalaad famaa xaruma calayhi shayءu wax xaaraan ka noqda ma jirto kaana lahu xilun xalaal u ahaa qofka xalaasha ah haddii noqdo madaxa inuu dado iyo dhar mukiila inuu xidho iyo baraafun iyo dib ismariy iyo waxaasoo dhan xaaraan kama noqonin nabiga alay اslam calashaan hadiyaad dirtay hadiyaad dirtay darteed <clears throat> looguma diidin baabu man qalada اlqalaa'ida ninka qalaaida iyo kuulaha iyo waxyaalaha luqunta loogu xidhaayo biyadii gacantiisi xoolihii uu diraayo buu gacantiisi intuu qaatay luqunta ugu xidhay xadaثana cabdullahi bn yuusuf الtanisi akhbarana malik ibnu anasin can cabdillahi bn abi bakr bn camr bn xasm can camra binti cabdiraxmaan annaha gabadhaasi akhbaratu waxay u warantay cabdullahi bn abi bakr ana ziyaad bn abi sufyaan ziyaad ibn abi sufyaan abi sufyaan binu xarbi baa loogu nisbeeyey waxaa la dhihi jiray ziyaad ibnu cubayd ziyaad ibnu cubayd waa la dhihi jiray oo ninkii eh, hooyadiis mawlaha u ahaa buu ahaa ziyaad ibn abi sufyaanna mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo waktigu uu amiirka ahaa ayuu yaa loo bixiyey markii dambena ziyaad bin abihi baa la dhihi jiray ziyaad ibn abihi ziyaad ina aabihi ina aabihi macnaheedur waxaa weeyaan eh, ninkan ziyaada nin qiimo badan buu ahaa oo shujcaan geesiyaalka ka mid ah oo ragga qiyaadada iyo hogaanka ku fiican buu ahaa laakiin nin mustalxaq ah buu ahaa abu sufyaan waa la haleeshiiyey addoontii islaamtii dhashay ayaa iyuu sheegay inuu asaa ka dhalay asaa ka dhalay ayuu sheegay mucaawiya bin abi sufyaan baa marka soo haleeshiye yidhi walaalkay baa taa soo kaxeeyey marka ziyaad bin abi sufyan saasuu ku yidhi kataba ilaa caaisha radi allahu canha caaisho warqad u qoray wuxuu yidhi ina cabdallaahi bnu cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuuna leeyahay man ahdaa ninkii hadyad bixiya nin ahdaa hadya ninkii hadyad bidhiiba oo xaramka u dira iska jooga isagana ciddiisa xaruma caleyh waxaa ka xaaraama maa yaxrumu cala alxaaji xaaja wixii ka xaaraama ah, xataa yunxara hadyuhu ilaa hadyadiisa laga gowraco waa sugaya ilaa maalinta ciidda ee xaramka xoolaha la gowracayo oo masaakiinu xaram loo gowracayo intaa waa inuu gurigiisa isagoo jooga uu sida muxrim oo kala noqdaa saasuuna leeyahay ka waran qaalat camra waxay tihi faqaalat caaisha radi allahu canha caaisha waxay tihi laysa kamaa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas siduu sheegay ma aha warku ana anigan yaaba fataltu soohay qalaa'ida hadyi rasuuli illaah rasuulka ilaahay hadyadiisii kuulaheedii xarkaheedii biyadii labadeeda gacmood baan ku soo hay uma qaladaha rasuul lahi sal slam baa xidhay biyaday labadiisa gacmood intaasu baabka u baabaystay uma ka bacdi xadiidka intaasu ka waafaqaa uma bacaa waa diray bihaa hadyadii oo la calaameeyey maca abi aabbahay buu raaciyey bay leedahay aabbaheed waa kuma abu bakr sidiiq radia allahu canhu waa sanadkii sagaalaad wey nabiga abubakr buu yihi orod kaxee hadyadan xoolahan mxuu aha xujaydan hogaami suurat lbara inay soo degtay oo in allaha bariu min mushrikiina warasuuluhuna ku dul akri wax qaawanoo xaramka wareegi kara iyo mushrik imaan karana ma jirto wixii cahdi iyo heshiis lana heshiiskiisi wartigiisun ha dhamaysto dadka kalena arbacata ashhurin fasixuu fi lardi arbacata ashhur arrimahaasa lagu dul akhriyey nidaamkaasi sharciga ee diiniga ah ayaa lagu dul akhriyey markii la dahiray kacbada oo gaalada ay eh, bannaanka mareen ayuu nabiga sanadkii tobnaad soo xajiyey xajat lwadaac falam yaxrum calaa rasuuli illaahi shay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaraam kama noqonin wax axalahu allahu lahu ilahay u xalaalay xataa nuxira alhadyi ilaahdeedi laga gowracay hadyadii gowraceeda damba kamuula lahayn rasuulka calayh الsalaam wax xaaji ahaana uu iska dhigayba maba jirtaba baabu taqliid اlghanami arigana waa kan isagana waa loo kuul xidhaya laakiin ariga sida geela iyo looda ishcaar iyo saritaan iyo jeexid lagu samayn maayo lidacfihi waa daciif oo tabar daran xadaثna abu نعيم الفضل بن dukayn qال xadaثna أحمد سulayman wey iبن mihran الkahidi عan ibrahim ibrahim بن يزيد النخعي عan الأswد عan khalihi أswد iبن يزيد عan caaشha رadي الlaه عanهa qaalat waxay tii ahda nabiyu sala allahu alay wasalam maratan hanama ma nabiga alay slam mar buu wuxuu diray ari oo yihi xaramka hala geeyo xadaana abu nucmaan maxamed bn fadl qaala xadaana cabdulwaxid ibnu ziyaad qaala xadaana axmed sulayman qaala xadaana ibrahim ibnu yaziid can aswad ibnu yaziid waa isku magac aabayaasha lakin way kala yihiin can caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi kuntu waxaana aftilu qalaa'ida linabiy nabiga xarkihii kuushahaa ayaan u fayuqalidu lhanama arigiibu luqunta ugu xidhxidhay wayuqiimu fii ahlihi reerkiisu iskaga nagaa xalaalan asagoo xalaala oo wax ka xaaraama uusan jirinoo waxyaalaha xaajiga loo diiday xadaثna abu النuعmaan qala xadaثna xamaad qala xadaثna mansuur ibn muctamir وxadaثna mxamed ibn kaثiir akhbarana sufyaan can mansuur can ibrahim ibrahim ibn aswad can aswad ibn yaziid can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa aftiru tii sooda qalaa'id alghanami linabiy sala allah alay slam in haweenayda ariga iyo looda iyo geela iyo xoolaha la haysto dhankeeda ay ka qabanayo hadday noqoto qodxin iyo xarig u samayn iyo dabar u hagaajin iyo shaqada reerka qayb bay ka qaadanaysaa qaybteeda khidmada kaga jirtaa linabiyi fayabcau bihaa waa diri jiray nabigu uma yamkuhu xalaalan asagoo xalaala xadaana abu nucaym qaala xadaana zakariya zakariya bn abi zaa'ida can caamir ibni sharaxiil الshacbi camr bn sharaxiil الshacbiy can masruuq ibn اlأjdaci can caaisha radi allahu canha qaalat fataltu lahadya hadyadii baan soo hay hadya nabi fataltu waxaan soo lihadi nabiy nabiga hadyadiisa darteed baan xarka u soohay tacni qalaaida baan soohay qabla an yuxrim intuuna xarmanin ka hor ayaa usii diyaarisay markuu xarmanayana waa u samaysay markuu diraayeyna waa u samaysay xarkaha baabu lqalaa'idi min alciini xarkahaasoo laga sameeyo suuf suuf masbuuq oo riiji iyo wax loo sameeyey calaamo baa laga rabaaye luqunta loogu xidho xadaanaa camr bnu caliy alfallaas qala xadaثana mucaad ibn mucaadin qala xadaثana ibn cawn cabdullahi bn cawn ibn ardaban can qasim bn muxamed can um اlmuminiin radi allahu canha qaalat waxay tihi fataltu qalaa'idaha hadyadii bay ku noqon damiirka qalaa'idaha qalaa'id alhadyi anaa soo hay min cihnin buu ka samaysnaa suuf kaana cindii agteeda yaalay baan ka dhabay oo ka sameeyey oon ka tolay oon oga sameeyey baabu taqliid nacli xadhigaasi waxaa la socdaa kaba iyo waxbaasaa loo dhexgelinaya markaasaa dee luqunta loogu xidhi haddii maqaar horo qadiimahoo wax laga soo gooyo la dhexgeliyo xadhigana waa sidaas oo kale way samayn jireen xadaثana muxamed muxamedka mumelka waa ibnu salaam qaala akhbarana cabdulacla bin cabdilacla can macmar ibn rashid weeyaan can yaxya bin abi kaiir can cikrima can ibni cabaasin cafwan can cikrima can abi hurayra radi allahu canha radi allahu canhu cikrimahan inkastoo ibnu cabaas in badan ka wariyo mawlihiisii buu ahaaye laakiin abu hurayrana waa ka wariyaa aka can abi hurayra radi allahu canhu ana nabiy اllahi salى اlه alay slam ra'a rajula nin buu arkaya suuqu badanata neef geeloo hadiya oo xaramka loo wado daba socda oo kaxeenaya qaala irkabaa warfuul caadadii iyo curfigii buu khilaafay nin rafaasado tacbaana oo geel wada oo geeli daba dhutinaya o daba socda wax macquula waxay weeyaan caqli xataa waa diidaya lakiin curfigeena innaga waa saas ah, waa iska dhutinaya naafo w geed baa dilay geelii bu iska daba socdaa hadda meel buu sii fadhiisanaya hasha u buura hadduu kurska kaga fadhiisto heli kara geela ku dhex raaco qaala inaha badanatu waa badan waa hadyo qaala irkaba qaala falaqad ra'aytu raakibahaa ninkii baan arkay buu le abu hurayre asagoo hashi fuulay yusaayiru nabiya nabiga la socda calayhi salaam wanaclu kabihii luqunta loogu xidhayna fii cunuqihaa luqunteeda ay ka maaratay muuqato oy ku xidhan tahay taabacahu moxamed bin bashaar buu ku leehay moxamed bin bashaar bin daar yaa mutaabaceeyey haddii la yidhahdo moxamed binu salaam waa iska dhag oo mutaabaca taama laakiin haddii la yidhaahdo waa wuxuu mutaabaceynayaa ninka la yihahdo cabdulacla bin cabdilacla oo naaqiso noqoto macmar binu raashid markaa ka wariyo ayadana waa dhici lakiin mutaabacad midda dambaa sii caddaynaysa wuxuu ku leey xaddaana binu cumar akhbarana caliy mubaarak can yaxya can cikrima can abi hurayra radi allahu an nabi sal slm ayuu ku yidhi marka riwaayadan dambe akhbarana caliy mubaarak caliy bnu wuxuu mutaabaceynayaa ninka la yidhaahdo macmar macmar buu mutaabaceen yayu ka wana yaxya waa yaxya bn abi kaiir cikrimahana waa cikrima mawla bn cabaas cikrimata <clears throat> bnu cumaar ayaa jiro yaxyaha ardaygiisa oo yaxyahan ardaygiisana cikrima la dhahaa sheekhiisana cikrima la dhahaa labadaas marka midkan laakiin cikrima hadduu ka wariyey yaxya bn abi kaiir waa cikrima mawla bn cabaas ee maa cikrimata bn camaar lanna cikrima bn camaar waaba ardaygiisiiba waaba ardaygiisii qaala almusanifu raximah اllahu tacaala macmarkaasaa waxaa weeye riwaayada riwaayat wuxuu leya xafid ibn xajar riwaayatu fi lbasriyiina fiihi maqaal mutaabacadan dambe faa'iidada ay leedahay waxaa weeye macmar binu raashid riwaayada ay ka wariyaan basriyiinta yaa maqaal ku sugan waa la daciifiyaa cabdillah alaha ibn cabdillah alahasana basriyiina marka sidaa darteed baa caliyu mubaarak cali ibn mubaarak riwaayadiisan ayaa markaa mutaabacaynaysa taasaa mutaabacaynaysa saasaa marka loo keenay baab baabu ljilaali lilbudni aljilaal waa waxaa korka laga saaro gaadiidka qobtalka iyo muxuu ahaa karbaashka iyo waxa korka laga saaro ee laga ilaalinayo culayska inuuna ku dhicina kuruskiisa una dhaawacmin xoolaha marka hadiyada xarabka loo wado hadday raran yihiin markii hadhow la gowracayo haragga iyo rarka iyo hiribka intaba waa la sadaqaysan wa kaana ibnu cumar radi allahu canhu wuxuu laa yashuqu kaan jeexin min aljilaali kabadda saaran ama waxyaalaha korka ka saaran ilaa mawdaca sinaam meesha kunuska inta la rabo in la jeexa mooyeene kabadda inteeda kale ama qobtalka intiisa kale ma taaban jirin saan buu jeexi jiray wa idaa naxarahaa markuu gowracayana nasaca jilaalaha rarkeeduu ka dejin jiray <clears throat> makhaafatasagoo ka baqaaya an yufsidaha damu dhiigga inuu fasahaadiyo oo dhiigga uu marmaro uma kadib yatasadaqu biha waa sadaqaysan jira oo xoolahan uu sadaqaysan buu ku dari jiray masaakiintu siin jiray alaabtii oo hagaagsan iyo rarkii iyo neefkii i maqaarkiisii iyo hilibkiisi baa la sadaqaysanaya waxna waa ka cuni kartaa xadaana qabisa ibnu cuqba qaala xadaana sufyaan athawri ibnu saciid ibn masruuq can ibn abi najiixin cabdullahi baa la dhaha cabdullahi bn abi najiix can mujaahid ibni jabrin can cabdiraxmaan ibn abi leyla can caliyin radia allahu canhu qaala amaranii rasul lah sal slm wuxuu amray an atasadaqa inaan sadaqaysta bijilaali budni hadyadaas xaramka la wada geelaah wixii korka ka saarraa oo rar ah allatii naxaratu aan gowracay bijuluudiha iyo maqaarkeeda cali baa loo xilsaaray len nabiga markuu lixdan iyo saddex gowracay boqolkii inteedii kale ka soo hadhay labaatan iyo toddobadii kalena uu cali gowracay radia allahu can intaas boqol dheef baa boqolkaas marka nabiga alay slam wuxuu yidhi e, maqaarkeedana sadaqee wixii alaaboo saarreedna sadaqee hilibkana neef kasta boqolkii halaad neef walba waxbaa laga soo gooyey in cada hilibba laga soo gooyey boqol cad baa deena laiskugu geeyey digsi fuudkii ayuu nabiga ka baday alayh الsalaatu wasalaam yani intooda waa wada dhadhamiyey fuudkaasaa wada iyo ka wada dhashay hilib ka wada dhashay salى الlahu alيه wasalam saas darteed waxay leeyihiin qofka mutamatica ama qaarinka ah hadyadiisa inuu wax ka cunaa fiican baabu man ishtaraa hadyahu min aariiqi waqalladaha wuxuu ku saabsan yahay man ishtaraa hadyahu min aariiqi waddada ninka ka soo gata oo waqalladaha kulu xidha xadaanaa ibrahim bn mundir qaal xadaana abu mamrata بن عyاad أنس بن عyاad qال xdثna موسى بن cقبة عن ناaفiع qaaل أrاada iبن cمر رaضي الله عanهuma الxج cبdالله بن cمر baa xaj doomcay inuu aado caama xajaة الxaruuriya nimankii xaruuriyadaha sanadkaay soo xajiyeen fii cahdi ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr xilligiisii halkaa ishkaal baa ka dhacay radia allahu canhuma ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr saxaabi ibnu saxaabi cabdullahi ibnu zubayr xilliga nimankan xuruuriyada xilligay soo xajiyeen waa sanadkii bidc wa sitiin lixdan iyo dhowr buu ahaa marka cabdulahi binu zubayr uu madaxda ka ahaa maka ee xajaaj binu yuusuf ku soo duulayna toddobaatan iyo dhowrkii hijraday ahayd markaa see isku qabanaysaa waxaan soo marray dhowr riwaayo oo waxaa cabdulaahi binu zubayr markaa kusoo duulaya xajaaj binu yuusuf inuu ahaa cabdullahi binu cumara looga naseexinayey marka in la yidhaahdo xaruuriyada naftirkoodaaba waxaa lagu magacaabay xajaaj binu yuusuf ciidankiisa ayaa xaruuro lagu magacaabay maxaa yeelay khawaarijta iyo xajaaj binu yuusuf waxay iska shabahaan imaam harci ah yay kusoo duuleen cabdullahi binu zubayr baa bayco lala baycooday oo sharci ahaa ninkaasay kusoo duuleen oo uu ku baxay oo daacadiisa uu khilaafay sida khawaarijtaba ay umarada iyo madaxda iyo ay ukhilaafaan ay u khilaafaan oo daacadooda oga baxaan marka way isshabahaan ama maaha in la yidhahdo tacadarat اlqisa xilligii hore xaruuriyada bilcawa sitiinkii markaasna way dhacday qisadan toddobaatan iyo dhowrkii markii dambe xajaaj bin uu soo duulayeyna ayadana way dhacday laba jeer ayay ayaa waxaa dhacay in cabdullaahi binu cumar uu labadaba marra xaruuriyadiibaa xaramka imaanayso cabsi laga qabay in dagaal unu dhaco markaasaa cabdullahi binu cumar waxaa la iska joog waa diidey mar kalena xajaaj binu yuusuf oo cabdullaahi binu zubayr ku duulaaye yay wiilashiisa dheheen iska joog sanadkanna waa diidan labadiba tacadadat alqisa fa qiila lahu waxaa lagu yidhi ina annaasa kaa'inun baynahum qitaal sanadka dadka waxaa dhex mari doona dagaal dadka maka haysta iyo kuwa ku duulaaya wanahaafu waxaan ka baqaynaa an yasuduuka inay kaa reebaan faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana nabiga ilaahay baa dayashadii ugu sugan tahay sidii nabigu sameeyey idan haddii laga reebo asnacu waxaan samayn kamaa sanaca suu nabigu sameeyey oo nabigu see sameeyey markii loo diiday inuu kacbada gaaro meesha xudaybiye la yidhaahdo xoolihii u waday hadyadiibuu ku gowracay timihiisii ku xiirtay ku xalaaloobay halkiibuu ka soo noqday isagoo cumradiisa ay taam u tahay oo u dhammaysan tahay baab muxasar kitaab la yihahdaa noo imaan doona ama kitab muasar absaar ushidukum waa ina maragelin anii awjabtu cumratan inaa cumro niyooday xata ida kaana biaahiri bayda markuu haddana bayda maraayo qaala wuxuu yidhi maa shaanu lxaji walcumra xajkiiyo cumradu ma aha ilaa waaxid waa isgeli karaan oo isku camal bay noqon karaan ushidukum waxayna maragelin anii jamactu inaan kulmiyey xajatan xaj maha cumra cumra lagu daray labadaba waan israaciye ogaada wallahu aclam bilahi towfiq sala allah waslam ala nabi maxamed ya maxaa dhima baabka baabka ma xadiidkii baan dhamayninba xaggee iga galay ayb cabdullahi bn cumar wahdaa hadyan muqalladan hadye uu usoo kuulxiray buu hadiyey sharaha uu soo gatay waa ka ka soo gatay qudayd meesha la yihahdo xataa qadima ilaa uu soo galay maka fadaafa bilbeyti buu dawaafay bisafa safa iyo walmara bisafana waa dawaafay walam yazid calaa dalik intaa kama ziyaadin ma xalaaloobin walam yaxlil ma xalaaloobin min shayin shay xaruma minhu ka xaaraamaha xataa yowma naxr ilaa laga gaaro faxalaqa yoomu naxri buu timihiisi xiirtay wa naxara hadyadiisi gowracay wa ra'aa wuxuuna arkay ibnu cumar an qad qadaa dawaafahu in dawaafkiisii lilxaji xajka iyo walcumrati dawaafkii uu dawaafay iyo sacyigii uu sacyiyey inuu ka asaxay an qad qadaa dawaafahu lilxaji walcumra bidawaafi alawal dawaafkiisii hore in kii xajka iyo cumrada labadaba ay kaga filaadeen dawaafulawalna waa sacyiga hore sacyigaa dawaaf baa lagu magacaabaaye sacyigaa hore ee bacda dawaafulquduum uu la yimid kaasaa ku filana marka dambe dawaaful ifaadaha uu ku yimaado waxba sacyi kale ma soo celinayo uma qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kadalika sanaca الnabiyu saasuu nabigu sameeyey salى اllahu alيh ali waslm wallah aclam bilah towfiiq salى اllah wslm alيh